alxamdu لله rab العالمين wsala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin xadiidka waxaynu ku soo jiray baabka fadluljuuc baynu ku soo jiray waxaana se loo jeedaa sabirka lagu sabraayo gaajadu fadligay muraadku saasuu dhacaya xadiiska shan boqol iyo afariyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo koob iyo soddon wa can asmaa binti yaziida radia allaahu canha qaalat asmaa binti yaziid waxay tidhi kaana kummu qamiisi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ila rusdi kaana wuxuu ahaan jiray kummu qamiisi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qamiiska rasuulku ee kumkiisu bimacnaa gacanta intan ugu horraysa halkan gacanta laga soo saarayo ee dacalka ah ayaa kumin la yidhaahdaa akmaamna waa lagu jamciyaa waxay ahaan jirtay ila rusqi ilaa jalaqsatayda laga gaadhaayo bimacnaa waxa weeye ma qamiiskiisu xagga gacmaha ma dheeraynoo mid faraha markaa gaadhaya ama faraha qarinaya ama farahaba gaadhaya ma ahayne yacni markaa gacmaha caaradoodu waxay ku ekaayeen halkaa jalaqsatayday ku ekaayeen jalaqsatayda ayay ku ekaayeen rawaahu abu daawuuda watirmidiy waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasan tirmidina wuxuu yihi waa xadiis xasan ah alrusgu bisaadi rusqi wuxuu ku sugan yahay saad waalrusqu bisiini ayda wuxuu kaloo alrusqu ku sugan yahay siin oo siin iyo saad labadaba waa laba luqo huwa almafsilu waa kala goyska bayna alkafi waasaacid u dhaxeeya intan cukurka ah ee kafka ah. ah soomaalida qaarkood waxay yidhahdaan cukur bay yidhahdeen intaa kafka af soomaali ahaan waxay yidhahdaan cukur hmm. saacidkuna waa intan marka waxa weeye eh, ka dambaysa ee dhudhunka kale inta ah labadaa kale goyska u dhexeeya waa jalaqsataydee halkaasaa rusqi la yidhahdaa culamada qaarkood xoogaa waa daciifiyeen oo sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada daciifisay ayuu ka mid yahay marka waxay ka mid yahay axaadiista laisku khilaafay tasxiixooda iyo tadciifkooda marka tirmidi waa taxsiiniyey laakiin sheekh albaani wuu daciifiyey sababu tadciifkuna waxa uu yahay nin daciifa ah ku jira sanadkao shahr ibnu xawshab la yidhaahdo ayaa sanadkiisa ku jira marka halkaasaa dacfigu ga yimi shahr ibnu xawshabna culamada qaar baa dhacday inay xadiiskiisa taxsiiniyaan laakiin sida qawiga ahi waa inuu marka daciif yahay bacdu ahlicilmi oo taxsiiniya waa jiraan laakiin sida marka ay culammadu u badan yihiin waa in xadiiskiisa la daciifinayo kollayba inaan la dheerayn khamiisyada oo markaysa marka aynay noqon xagga gacmaha isbaal laga samayn oo faraha aan lagu qarin xaajadii wax ka badan weeye marka culamada qaarkood waxay isbaalku xaggaasina waa soo gelin xadiidka shan boqol iyo shan iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo labiyo soddon wa can jaabirin radia allahu canhu qaal jaabir ibni cabdillaahi waxa uu yidhi innaa kunnaa yowma alkhandaqi naxfiru annagu waxaannu ahayn yowma alkhandaqi maalintii markaa khandaqa yacni godka maalintii la qodayey ee khaswatulaxzaab ay dhici doonto godka la sii qodaayey maalintii godka la qodayey naxfiru qaar qoda ayaannu ahayn godkii dadkuna wuxuu ahaa nimankii gaaladii quraysheed iyagoo gaashaanbuuro badan oo kalena soo kaxaystay bay ciidan fara badan oo markaa aad iyo aad u badan ayay markaa waxabay ku soo duulayeen waxaanay dooneen maanta inay ka soo faraxashaan ya yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta madiine joogta maanta inay ka soo faraxashaan bay ku tala galeen markii inay soo duulayaan oo gaashaanbuuraha soo urursadeen la ogaaday oo weli markaa waxaway masaafaduna waa dheer tahay warkii markaa arrinkaa la helay ayaa markaa magaalada madiine geesaha qaarkood buuraa kaga qoqoban oo farduhu siday uga soo dhacaan waa adagta oo sida markaa loo soo maraa yacni waa shiddo badanta geesaha marka ay ka bannaan tahay magaalada madiina ayaa waxa markaa la go'aansaday taladana waxaa soo jeediyey baa lahay salmaan in god laga qodo xaggaana u ballaadhan oo farasku aanu ka boodayn xag hoosna u dheer oo aan markaa waxa lagu daadegi karin insaa loo qodo dabeedna markaa buurtaa iyo buurtaa la isku xidho yacni markaa salmaan baa taladaa soo jeediya layidhi oo yidhi haddaanu faris nahay qole haddii lagu soo duulaayo qoladaasina markaa cidda ku soo duulaysa ay ka awood badan tahay difaac waxaa laga dhigan jiray godka caynkaas in laysku wareejiyo hoostana difaaca laga dalo hoostana difaaca laga dalo marka sidii baa la yidhi godka ha la qodo markaa dabeedna godkaasa qodaalkiisa la waday oo laga gaadhsiinayey gaajo darina waa jirta fa caradat waxaa soo darriday oo bimacnaa nagu soo korodhay man nala kulantay kudiyatun yacni maar dhagaxo adag yacni dhadhaab adag oo sidaa u siman ya ayaa nala kulmay oo shadiidatun daran waxaa loo jeedaa adag fa jaa'uu way yimaadeen saxaabadu ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam nabigay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhahen haadihi kudyatun caradat fi lkhandaq haadihi tani kudyatun waa maar dhagaxa ama markaa waa dhadhaab marka gudban oo caradat ku soo darriday bimacnaa nala kulantaa loo jeedaa fi lkhandaqi godka gudihiis fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ana naazilun anaa ku degaya nebigu wuxuu aqwa annaas dadka ka ugu xoogga badan buu ahaa xagga xoogga marka la eegaayo ka ugu xoogga badan ayuu ahaa anaa ku degaya buuri uma qaama deedna nebigu waa istaagay calayhi salaatu wasalaam wa batnuhu macsuubun bixajar iyada oo walxaal batnuhu calooshiisu macsuuban la xidhay bixajarin dhagax lagu xidhay gaajo daraaddeed gaajo daraaddeed caloosha dhagax baa ugu xidhan nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu shaqaynayaa oo marka waxa weeye weliba markii saxaabadu kay ka gacan taagteen ee bimacnaa ay u taag waayeen ayuu doonaya isagu inuu jibiyo walabisnaa alaaata ayaam waxaanu markaa ku sugnayn saddex maalmood laa naduuqu dawaaqa waxaanu saddex maalmood ku sugnayn laa naduuqu xaal aanaan dhadhaminaynin dawaaqan cunto la dhadhamiyo waxaanu cunayna ayna jirin dawaaqa waxaa loo jeedaa maduuqan yacni cuntaa laga tilmaamaya wax la dhadhamiyo aanaan dhadhamin yani waxba cunin shaqo adagani waa haysataa fa akhada anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu qaatay almicwala wuxuu qaatay madaraqi buu qaatay madaraq wuxuu leeyahay geesna afku waa jilicsan yahay oo ciiddaa lagu qodaa geesna waxa weeye waa adeg yahay oo ciiddana waa lagu qodi karaa laakiin markaa dhagaxa iyo waxyaalahaasoo kalena waa lagu jebin karaa fa akhada anabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu qaatay almicwala madaraqi ayuu qaatay fa daraba waa ku dhuftay facaada wuxuu noqday kasiiban ahyala yacni tamuuxoo kaluu noqday waa dhagax waa burbura oo ahyala yacni markaa kala daadanayo oo markaa waxa weeye yacni markaa jilicsan aw ahyama waa isku macna ahyala iyo ahyama ee raawigun baa ka shakiyey lafdigu yidhi ma ahyaluu ahaa billaami mise ahyama ayuu ahaa laakiin macnahaan waa isku mid faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow iidan lii ila albeyt ii oggolow oo i idan guriga xaggiisa inaan qabto ay an ansarifa ila albeyt guriga inaan xaggiisa u laabmo i idan yacni talo markaa dadka arrin loo kulmiyey haddii markaa loo joogo dee la yskama tegi karo idan la'aan iyadoo nebiga aan laga idan qaadan calayhi asalaatu wasalaam xagga guriga inaan u laabmo iidan ilalbeyti ay an ansarifa inaan u laabto ilalbeyti xagga guriga inaan u laabto io idano io ogolow waa u idmay nebigu calayhi salaatu wasalaam fa qultu waxaan idhi buu yidhi haddaan jaabir ahay limra'atii haweenaydaydii waxaan ku idhi ra'aytu binnabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga waxaan ku arkay shay-an shay baan ku arkay yani shay gaaja'a ah baan ku arko maa fii dalika sabrun arrinkaa wax sabiri kuma sugna bimacnaa arrin aan laga adkaysan karin ayaa nebiga ku arkoo gaaja ah fa cindaki shay un agtaada ma ku sugan yahay shay ma ku sugan yahay wax ma haysaa wax ma haysaa buuri yacni wax cunto ah wax la cuno fa qaalat waxay tidhi cindii shaciirun wa canaaq cindii agtayda waxaa ku sugnaaday shaciirun heed yar baa ku sugnaatay heed iyo wa canaaqun waxar yar neef weyn ma aha waa waxar wa canaaqun iyo waxar yar ayaa ku sugnaatay waa waxar qoor dheer fadabaxtu alcanaaqa waxaan gowracay waxartii baan gowracay wataxanat waxay mid ximisay alshaciira shaciirkiina waa mid ximisay xataa jacalna allaxma bilburmati ilaa aanu ka yeellay allaxma hilibkii bilburmati mid dherigii ku sugnaa yani dheriga gudihiisa mid ku sugan aanu ka yeellay hilibkii baa la googooyey dherigaa lagu gura uma ji'tu dabeedna waan imi buu yidhi annabiya sala allahu alayh wasalam nebiga ayaan u imi waxaa nebiga u imi waalcajiinu waalxaal alcajiinu yacni kimistii la xashay qad inkasara uu jabay waxaa loo jeedaa uu jilcay oo wakhtigii waxa weeye la dubi lahaa uu ku dhow yahay waalburmatu dherigiina bayna alasaafiyi dhardhaarada dhexdooda uu ku sugan yahay usfiya la yidhaahdaa mufradkeeda waa dhagaxa dhardhaarka ah alahaafiyuna waa dhardhaarada weeye alaaat asaafi marka leh waa saddexe dhardhaar weeyaan dadkan dee markaa miyiga iyo arag waxa weeyaan markaa dhardhaarada inay saba u garan baa laga yaabaaye dheriga marka la doonaayo in wax lagu karsado degirgirayaal miyiga ma yaaliin waxaa la sameeyaa saddex dhagax baa lasoo soo qaadaa saddexaa dhagax baa la dhigayaa dabkiina waa lagu shidayaa xagga hoosaa laga shidayaa oo meelahan markaa dhinacyadan laga gelinayaa dhardhaaraduna saray uga qaadayaan yacni markaa digsigii dhulka sare uga qaadayaan marka dhardharradaasaa la saaraa waalburmatu bayna alasaafiyi dheriguna dhagxanta dhexdooda uu ku sugan yahay qad kaadat ay ku dhowaatay tandiju inay bislaato ay ku dhowaatay fa qultu waxaan idhi nebigu ku odhanaya calayhi salaatu wasalaam tucayimun cunta yar oo lii aniga ii sugnaatay ay cindii tucayimun lii agtayda waxaa ku sugan cunta yar oo aniga ii sugnaatay tacaam baa la tasqiiriyo musaqar laga dhigay marka tucaymun la odhan maayo tucayimun baa la odhanayaa ile waxaa ku jiray marka alif baa ku jiray halkan soo maaha acaam ya marka yadii tasqiirka la keeno yadii iyo waxa kulmaaya alifkii baa kulmaya yadiina waa la reebaya alifkiina waxaa loo bedelaya ya baa loo bedelaya labadii ood baa kulmaya yacni awalkiina waa la godaya marka waxay noqonaysaa tucayimun waa fucaycilun ayay wasnigeedu noqonaysaa waxaa agteeda ku sugnaatay cunto yar oo liya aniga ii sugnaatay faqum anta kacbaan ku idhi rasuulka ilaahayow adigu yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow wa rajulun aw rajulaani iyo nin ama laba nin oo kale ha kacaan oo hay soo raacaan macnu saasuu dhacay qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kam huwa yacni intee buu yahay cuntadu yani qiyaas ahaan weyntii fadakartu lahu markaasaan u sheegay aan ku uhi waa waxar yar iyo waxaweeye eh, in marka waxa kimisa oo shaciir laga samaynayo faqaala nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam kasiirun ayib kasiirun waa fara badan yahay tayibun waa wanaagsan yahay qul lahaa waxaad ku tidhaahdaa laa tanzic alburma laa tanzica ka siibinoo ha ka qaadin alburmata dheriga walalkhubsa iyo kimista toonna min atannuuri yacnii moofada ha ka qaadin bimacnaa dabka ha ka qaadin xataa aatiya ilaa aan ka imanayo yani dabka u daa fa wuxuu yidhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam quumuu kaca faqaama almuhaajiruuna waalansaar waxaa kacay muhaajiriintii iyo ansaartiiba waa kaceen saxaabadii joogay khandaqee qodayoo dhan ayaa soo kacay fa dakhaltu calayha waanu soo galay uu ka soo horreeya isagu nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiina waa ka dambeeyaan waa soo daba socdaan fa dakhaltu waan galay buu ihi calayha haweenaydaydii baan u galay fa qultu waxaan ku idhi wayxaki yacnii ilaahay ha ku naxariisteen jaaa annabiyu sala allahu alayh wasalam bacdu ahlicilmi waxay wayxaki iyo weylak waa bimacnan bay yidhahdaan oo culammada luqada qaarkood waxay maraan inay tahay bimacnan shuraxda qaarkoodna wejigaa waa sheegaya haddii sidaa la yidhahdo waxay noqonaysaa uun macnuhu dee belaha kugu dhacdo laakiin loogama jeedo dee habaar yacni muraadku maaha waa kelmad carabka ku dareertay laakiin muraadkaana habaar looga jeedo haddii saa loo fasiro haddii loo fasiro inay kelimatu cadaab iyo kelimatu raxma kale yihiinoo weylakna ay tahay sida mashhuurkaa kelimatu cadaab wayxakna ay tahay kelimatu raxma waxay noqonaysaa ilaahayaa ku tiro dee marka ama ilahay ku naxariisto saasoo kale macnuhu dhacays jaa nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigii waa yimi waalmuhaajiruuna muhaajiriintiina way yimaadeen waalansaaru ansaartiina waa yimaadeen waman macahum iyo ciddii wehelisayba waa yimaadeen qaalat waxay tidhi hal sa'alaka ma ku weydiiyey nebigu calayhi asalaatu wasalaam ma ku weydiiyey waxaad hayso qultu waxaan ku idhi nacam haa waay weydiiyey markuu u sheegay inuu markaa nebigu su'aalay oo uga warramay xaqiiqadii jaabirna way iska degtay qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam udkhuluu gala walaa tadaaqatuu ha iscidhiidhiyina yacanii guriga markaa gelaysaan ha iscidhiidhiyina ee bimacnaa si tartiiba u gala qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam udkhuluu gala walaa tadaaqaduu ha iscidhiidhiyina fajacala yaksiru alkhubza wuxuu gudagalay nabigu calayhi salaatu wasalaam yaksiru inuu markaa jebiyo alkhubza kimista isku jebiyo wa yajcalu calayhi allaxma korkiisana uu ka yeelo yacni markaa hilibka wa yukhamiru alburmata waa daboolayey markaa dheriga iyo watanuura yacni markaa moofada dabku markaa kimista ku saaran tahayba waa daboolayey idaa akhada minhu markuu ka qaado wa yuqaribu ilaa asxaabih wuxuu u dhoweynaya asxaabtiisi ayuu dhoweynaya nabiga calayhi salaatu wasalaam baa camalkii baashiray marka wuxuu samaynayey inuu markaa raggii kimistii markaa waxo u qaadqaado oo midba markaa inuu usoo qaado oo in kimisa iyo in cada ayuu isugu daraya dabeedna markuu ka soo qaado waa dabuulaya dabeedna mid buu dhiibaya marba saasuu samaynaya isagu nebigu waa ugu dambaynaya calayhi salaatu ya waa ugu dambaynay fa yaksir lkhubza wuxuu gudagalay kimista inuu jebiyo wayajcalu calayha laxma uuna kala gooyo dee wayajcalu uu ka yeelo calayhi laxma korkiisa hilib uu ka yeelo wa lburmata waa daboolayey marka dheriga watanuura yacni moofada marka waxaa loo jeedaa waxaan wax lagu moofaynay ama lagu dubaayo ayuu iyadana daboolayay ida akhada minhu markuu ka qaado kimista yadana dherigana markuu cadka ka soo saaro ayuu isaguna dib usii daboolayey wa yuqaribu ilaa asxaabihi wuxuu u dhoweynaya asxaabtiisuu u dhoweynayey uma yanzicu dabeedna marka waa eh, ka siibaayey yani markaa saasuu marka u samaynayey falam yazal kama bixin nabigu calayhi salaatu wasalaam ee waa ahaa yagsiru mid kimistii waxaweeye jabinaya oo bimacnaa kala goynaya wa iyo mid ka soo daraya oo bimacnaa ka soo saaraya hilibkii dheriga ka soo saaraya yacni xagganna kimis buu ka soo qaadayey xagganna markaysa markaa hilibkii ayuu ka soo gurayey mar walbana waa sii dabooliye xataa shabicuu ilaa ay dhergeen wa baqiya minhu waxna ka hadheen markii dambuu nebigu isaguna cunay sida riwaayaadka qaarkood sheegayaan fa qaala nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam kulii haada haweenaydii buu la hadlayaa adiguna kan cun wa ahdii hadiye hadiyadna u bixi baaqigana waxaa lagu xambaarayaa jaabir markaa dadkii inuu wax la cunay raggii inuu wax la cunay saas aawadeed markaa yacnii imra'atu jaabir ayuu nebigu la khitaabay oo ku yidhi kuli haada kan cun wa ahdii wax ka midana hadiye hadyadu bixi fa ina annaasa asaabathum majaaca maxaa yeelay dadka waxa haleelay gaaja haleeshay majaaca waa masdar miimi ah gaajo ayaa haleeshay muttafaqun calayhi waa laysku waafaqay bukhaariiyo muslim baa labaduba soo wariyey wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd qaala jaabirun jaabir wuxuu yihi lamma xufira alkhandaqu godka markii la qodaayey ra'aytu binabiyi sal allahu aleyh wasalam nabiga waxaan ku arkay khamasan gaaja ayaan ku arkay khamasku waa gaajada fankafa'tu waan gadoomay buu idhi ila imra'atii waxaan u gadoomo u laabtay ee ila imra'atii haweenaydaydii intii ka ahaatay ayaan markaa u gadoomay waan u laabtay waa idan baa markaa ka horreeyo markii loo idmay ayuu baxay sida riwaayada kale sheegaysa fa waxaan ku idhi hal cindaki shay'un wax la cuno ma haysaa hal cindaki agtaada ma ku sugnaaday shay ma ku sugnaaday wax la cunaa fa innii ra'aytu birasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam maxaa yeelay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam waxaan ku arkay khamasan shadiida gaajo daran baan ku arkay nebiga calayhi asalaatu wasalaam fa akhrajat ilaya waxay ii soo saartay jiraaban yacnii kiish haraga oo fiihi saacun oo ku sugan yahay saac min shaciirin heed ahi ay ku sugantay walanaa buhaymatun daajinun walanaa waxaa noo sugnaatay buhaymatun yacni markaa neef yar baa noo sugnaaday waa waxartii weeye bahmatun baa la yidhaahdaa markay tahay waxa weeye neefka maqasha ah bahmatun baa la yidhahdaa buhaymatunna waa tashiir ya neef yar oo maqal ah inuu weliba waxar ahaana xadiiska horeynu ku soo aragno oo daajinun guri joog ah daajinku waa taanfoofine guriga iska joogta gurigaasun wax ku cuntay guriga wax lagu siiyo ya taas oo daajinun gurijoog ah fadabaxtuha waan gowracay wataxanat waxay markaa midximisay ashaciira heedii fa faraqat waa ka faaruqdo waa dhammaystay wax badanba ma aha waa wax yar markiiba waa dhammaysay ilaa faraaqii ay maca faraaqii ilaadu waa bimacnaa maca faaruqitaankan markaa ka faaruqay neefka gowricitaankiisa eh, ayay marka waxa iyaduna ka faaruqday shaciirkii inay midxinso waqaactuha waana googooyey buu ihi neefkii hilibkiisii baan googooyey fii burmatiha dherigeedii baan ku googooye ku tartaray uma wallaytu ilaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam intaa dabadeed waa jeestay oo waa laabtay ilaa rasuuli lahi sala allahu aley wasalam xaggii rasuulka sala allahu aleyh wasalam baan u laabtay fa waxay tidhi iyadoo la sii ballamaysa laa tafdaxnii hay fadeexadinin birasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay ha igu kashifin ha igu fadeexadin oo bimacnaa waxa weeye dee yacnii wax badan ma haynee yacnii in nebiga calayhi salaatu wasalaam dad badani soo raaco dee dabeed markaa meeshii aan yacni markaa ku fadeexadoobo taas ha yeeli rasuulka gaarnimadiisa ugu yaadh haddii dee qof iyo laba soo raacayaan dhib male laakiin dad badan bay ka baqaysa laa tafdaxnii ha igu kashifino ha igu fadeexadin bay tidhi birasuulilahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahayo wa biman macahu cidda wehelisa markaa sidaas aawadeed dad badan ha keenin fa ji'tuhu nebigii baan u tegey calayhi salaatu wasalaam jaabir baa odhanaya fa saarartuhu waa la siraysto hoos baan ugu sheegay fa qultu waxaan ku idhi yaa rasuul allaahi rasuulka ilaahayow dabaxnaa waxaannu gowracnay buhaymata neef yar oo maqal ah oo lana annaga noo sugnaaday wa taxannaa waxaannu mid ximinnay saacan yacni saac saacu waa laba kiilo iyo markaa eh, qadar culammada ugu badiyaa waxay yidhaahdaan waa saddex kiilo ya waxuba waa saacba shaciirkuba wa saacan iyo saac min shaciirin heed ah oo kaana cindana agtayada ku sugnaa fa tacaala kaalay anta adiga iyo wa nafarun yacni markaa midhar ama koox macaka jirkaaga ahaaday fa saaxa rasuululahi sal allahu alay wasalam rasuulki ilaahay baa qayliyey oo codka sare u qaaday fa qaala wuxu uhi yaa ahla alkhandaq dadka godkan u ehelka ahow ee godka qodayow way kala durugsan yihiin dee marka waa la qaybsaday masaafada halkaa ilaa halkaa ciddaasaa qodaysa halkaa ilaa halkaa ciddaasaa qodaysa halkaa ilaa halkaa ciddaasaa qodaysa yacni waxa weye qayb baa markaysa markaa lagu sameeyey qolo walba meesheeda waa loo calaamadiyey intaasoo ninba intaasay qodayaan ya marka fasaaxa rasuul lahi sala allahu alay wasalam nebigu waa qayliyey calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yihi yaa ahla alkhandaq godka kuwa u ehelka ahow bimacnaa godka qodayow ina jaabiran qad sanaca suuran ina jaabiran jaabir qad sanaca waxa uu sameeyey suuran cunta ayuu sameeyey ya yacni suurka waxaa looga jeedaa farisi bay ahayd bay yidhaahdeenoo waa cuntada markaysa marka ayay ahayd khaas ahaan weliimada la ysugu yeedho qaarna waxay dhahen maya cunto oo dhan baa la yidhahdaa yacni cuntuu sameeyey qad sanaca su'ran ama suuran yacni cunta ayuu sameeyey faxaya halan bikum yacni markaa kaalayo soo degdega yani aqbilu musriciin soo degdega yacni soo qaabilo oo kaalaya idinkoo dheeraynaya fa xaya halan kaalaya bikum faqaala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi burmatakum laa tunzilunna hadejinnina oo hadejinnina oo hadejinnina burmatakum dherigiinna dabkaa ka dejinnina ha iska saarnaado walaa takhbizunna cajiinakum xataa ajii'a walaa takhbizunna ha dubina cajiinakum daqiiqdaa xashdeenna ila waxaweye markii la midximiyey daqiiq bay noqotay marka waxawe shaciirkii daqiiqdiinna xajdeenee markaa heedda ahaydna heedda ka soo jeeddayna ha dubina xataa ajii'a ilaa aan ka imanayo ila suga fa ji'tu waan imi buuhi haddaan jaabir ahay oo wuxuu yimi haweenaydiisii iyo gurigiisii buu yimi wa jaa'a rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahayna wuu yimi yaqdumu nnaasa ay yataqadamu nnaasa xaaluu dadka ka horreeyo ka soo horreeyo oo uu soo horgeliyo xataa ji'tu imra'atii ilaa aan u imi haweenaydaydii wuu kasoo yaro horreeya isagu fa qaalat waxay tidhi markay aragtay dee in eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la joogtayba ay soo wada dareereen bika wa bik ya yani wax lagu sameeyey ama fadeexadii kugu dhacda fadeexadiis culamada qaar waxay u fasireen bika ay facala allahu bika alfadiixa ilaahay fadeexad markaa ha kugu sameeyo bimacnaa fadeexad ha ku fadeexadiyo wa bika waxaa kaloo loo fasiray inay leedahay bika adiga sababtaada ayaa fadeexaddani markaysa ay ugu dhacday adiga sababtaada ba'da saabiye laga dhigo oo la yidhaahdo yacni markaa waqacat biya alfadiixa ama yacni markaa kashifaaddan iyo fadeexaddan adiga sababtaada ay ugu dhacday waxaan ku idhi qad facaltu aladii qulti waan sameeyey sidii aad tidhi oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u sheegay waana u siraystay waxaana ku idhi markaysa markaa waxawayn adiga iyo yani dhowr qof ama laba qof yani saas markaa ha yimaadaan way iska degtay markuu u sheegay in markaa sidii isagu raacay aanu khilaafin fa akhrajat lahu cajiinan fa lahu waxay u soo saartay nabiga calayhi salaatu wasalaam cajiinan yani daqiiqdii ay xashtay ayay u soo saartay fa basaqa fiihi waa ku tufay nabigu calayhi salaatu wasalaam daqiiqdii xashnayd ayuu ku tufay wa baaraka barakana waa ku duceeyey uma camada dabeedna wuxuu u qasday oo doonay ilaa burmatina dheyga yagii intii ka ahaato fa basaqa isagana waa ku tufay yacnii haddii siin iyo qaaf ay kulmaan yacni saad in la akhriyaana bannaan mawdic kastay ku kulmaan waa saas saasuu markaa fa basaqa marna siin u qoray marna saad u qoray waa fasiix labaduba waa laba luqo wa baaraka barakana waa ku duceeyey uma qaala dabeedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam udcii u yeedho imra'atu jaabir buu la hadlayaa haweenaydii jaabir udcii u yeedho khaabisatan mid kula dubta kimista faltakhbis macak adiga la jirkaaga ha kula dubto waqdaxii ka soo kur min burmatikum dherigiinnana ka soo gur hilibka ka soo gur walaa tunziluuha dabka ha ka dejinina dabka ha iska saarnaado marba ka soo saara un daboola un marba ka soo saara saa sameeyo wahum alfun waxaa markaa sidaa looga soo saarayay oo markaa waxaa loo siinaayey yacni hilibka iyo kimista iyaga oo kun ah cadadkoodu kun nin bay ahaayeen bal kun nin intay markaa maxaa deeqi kun nin waxaa meesha lagu hayaa ya barakada ilaahay baa markaa ilaahay ugu badiyey marka waxay ka mid tahay mucjizaadka nabiga sala allahu aleyh wasalam fauqsimu billaahi fa uqsimu billaahi allah baan ku dhaaranayaa jaabir baa odhanaya laqad akaluu xaqiiqee way cuneen kunkiiba xataa tarakuuhu ilaa ay ka tageen iyadoo labadii noocba wax yaalliin hilibkii iyo kimistii mid walba ay qaybi taallo wanxarafuu waana ka laabmeen waa ka leexdeen bimacnaa waa ka tageen wa inna burmatana waxay laabteen oo ka tageen wa inna burmatana iyada oo dherigayagu la taqidu uu karaayo kamaa hiya siduu ahaa uu karaayo wa inna cajiinana daqiiqdii la xashayna layukhbazu la dubaayo kamaa huwa siduu ahaa loo dubaayo oo weli aynay dhammaan bay wada fuleen dhammaanna intay wax cuneen ayay wada fuleen qowluhu caradat kudyatun uu yidhi bidammi alkaafi wa iskaani iddaal wuxuu ku sugan yahay kaafka godaalkiisa wa iskaani iddaali iyo daalka reebitaankiisa wa bilyaai lmusannaati taxtu iyo waxaweeye marka yadii hooskullabalayda ahayd ee labada dhibcood hoosta ku lahayd wa hiya qicatun haliidatun sulbatun min alardi waa qicatun qayb weeye haliidatun adag oo sulbatun yacni marka adag oo min alardi dhulka ka midoo laa yacmalu fiiha alfa'su aanu markaa waxaweeye yacni waxba ka tarayn faashku waxba ka tarayn ereyga fa'si carabtu waxay u isticmaalaan macnaba waasica oo dee naqaano fasi waa yidhaahdaan waxyaalahan kale wax markaa iyagana lagu sameeyo ee lagu qodana fasi waa yidhaahdaan oo imika micwalkan ama markaa mataraqan fasi bay odhanayaan dhammaan fasi waa ku magacaabayaan marka waxay ka dhigayaan magac ballaaran oo jinsi ah ayay ka dhigayaan marka yacni waa maar adag oo dhadhaab ah ama dhagax ah oo aan markaa waxaweeye waxba ka tarayn waxaan markaa lagu qodaya laakiin nebigu markuu ku dhuftay calayhi salaatu wasalaam waa kale markaa burburtay waalkasiibu kasiibkuna asluhu asalkiisu waa tallu ramli bacaadka tuurkiisa weeye bacaadka tuurkiisa weeye bacaadku waa ciidda markiisa markaa weeye talliguna waa tuurka weeye walmuraadu hunaa halka waxaa looga jeedaa saara turaaban naaciman dhadhaabkii adkaa wuxuu noqday ciid jilicsanoo kaluu noqday ciid jilicsanoo kale ayuu noqday waa kala burburay wa huwa macnaa ahyala ahyal baanu la macna yahay yani jilicsanaantaas yani waa ciid markaa jilicsan weeyaan ahyala waa ciid jilicsan oo sidaa marka loo shubo dee shubmaysa walaaaafi asaafigu alaxjaaru waa dhagxanta alatii yakuunu calayha alqidru uu dherigu markaa waxba ku dul sugnaanayo la dul saarayo marka la karinayo dheriga wax lagu karinayo wa tadaaqaduu walaa tadaaqaduu halkii xadiiska ku soo aroortay tasaaxamuu waa iscidhiidriga weeye ha iscidhiidriyana macnuhu dhacaysa walaa tadaaqaduu bimacnaa walaa tasaaxamuu marka tadaaqaduu tasaaxamuu waa iscidhiidriyeen weeye waalmajaacatu majaacaduna aljuucu waa gaajada wa huwa bifatxi lmiimi wuxuu ku sugan yahay miimka kordhigiisa waa masdar miimi ah masdar miimiya weye waa mafcala walkhamasu khamaskuna bifatxi lkhaa'i wuxuu ku sugan yahay khada kordhigeeda khadaasoo almucjamati tii dhibicda lahayd ah walmiimi iyo miimkii ayuu ku sugan yahay aljuucu waa gaajada waankafa'tu inqalabtu waa geddoomay weeye warajactu waa noqday waalbuhaymatu bidammi albaa'i ba'da godaalkeedu ku sugan yahay takhsiiru bahma waa neefka yare maqasha ah wa hiya bifatxi lmiimi miimka kordhigeeday ku sugan tahay wahiya alcanaaqu waxarta weeye waxartaynu dee maqashay ka mid tahay bifatxi ilcayni wadaajinu daajinna waa guri joogta hiya alatii tii weeye alifat yacni marka caadaysatay albeyta guriga oggolaatay marka caadaysatay guriga iska joogta wey wasuuru suurkuna alطacaamu aladii yudca annaasu ilayhi waa cuntada dadka loogu yeedho wa huwa bilfarisiya luqada farisigu ku sugan yahayoo erey farisi laga soo qaatay weeye asal ahaan suurka waxaa la yidhaahdaa gidaarka wareegsan baa la yidhahdaa laakiin markii dambe macnahan kale waa loo gudbiyey macnahan kale waa loo gudbiyey xaya halan waxaa loo jeedaa tacaalow kaalaya wa qowluha bika wa bika ay khaasamatu wa sabbathu waxa weeye waa la dooday wa sabbathu waana cayday yacni carabtu markaysaga habaarka laftiisa waxay ku daraan cayday ku daraan habaarka waxay ku daraan cayda liannaha ictaqadat maxaa yeelay waxay ictiqaadisay oo u qaadatay ana aladii cindaha laa yakfiihim waxay haysaa inaynay ku fillayn fastaxyat waa xishootay waa xishootay wa khafiya waxaa ka qarsoomay calayha iyada korkeeda waxaa ka qarsoomay maa akrama allaahu subxaanahu wa tacaala bihi nabiyahu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ilaahay ku karaameeyey oo ku sharfay nabigiisa calayhi salaatu wasalaam min hadihi almucjizati adaahira oo mucjisadan muuqata ah walaayati albaahira iyo aayaddan markaa waxaan yani cajiibka la yaab kale ah taasaa ka qabsoontay basaqa ay basaqa wa yuqaalu aydan bazaqa markaa siin iyo saad iyo za intaba alaau luqaati waa saddex luqa weeye saddex ku bannaan saddexduba ku bannaan wa camada bifatxilmiimi wuxuu ku sugan yahay miimka kordhigiisa qasada camada yacmidu camdan waa ka qasada yaqsidu qasdan wasnan wa macnan xagga wasniga iyo xagga macnahaba waa isku mid waqdaxii ay iqrifii soo dardar oo ka soo saarsaar weeye waalmiqdaxatu almiqrafa waa tan markaa la soo darayo wax lagaga soo saarayo aaladdan wax laga soo saarayo ayaa miqrafa la yidhahdaa wataqitu waa karaysay ay likhalayaaniha laamku waa kordhigan yahay laamkan eh, dhexe ghalayaan baa la yidhaahdaa waa masdar taqallub iyo idiraab sheegayo waxa u qiyaasaya facalaan likhalayaanihaa sawtun karkeeda waxaa u sugnaaday cod waa kurhkudh leeyahay yacni marka dherigu markuu karaayo waxaynu idhaahnaa wuu kurhkudh leeyahay wallahu aclam xadiiskani wuxuu kutusinayaa yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu gaajada ay ku sugnaayeen ay ku sabrayeen iyo hawsha adag ee haysatay maalintii khandaqa oo camalka adag ay markaa ku sugnaayeen oo qodayeen dana maca daalik gaajo darani ku sugnayd axaadiista qaarkood waxaa soo aroortay markaa khandaqa la qodaayo saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen dhagaxdhagaxbaa caloosha noogu xidhnaa markaasaanu rasuulka eegnay sala allahu aleyh wasalam marka xilliyada qaarkood waxaa dhacday in laba dhagax ugu xidhnaayaan caloosha dhagaxna caloosha waxaa loogu xidhaa marka uu qofku gaajaysan yahay yacni marka waxa weeye beerkii baa markaysaga ruxmaya marka qofkii waa xoogaa u dhibaya laakiin markuu calooshii dhagaxa ku xidho xaalka noocaas ah ruxankaasaan jirayn calooshii way isku dhacday marka waxa weye inay markaa beerkii ruxmo yacni qofkii waa dhibays marka dabeedna dhagaxaas lagu adkaynayo yani dhibtaasuu ka ilaalinaya yani intaasuu ka anfacaya marka waxaa laga qaadanayaa sida saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam u fadli badnaayeen oo dhibaatada daran ugu sabraayeen oo aynay ka argagaxaynin oo iyadoo caynkaas haddana ay shaqaynayeen ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa sida nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ugu dadaalayeen oo jaabir ibnu cabdilaahi markuu arkay in nebiga calayhi salaatu wasalaam in gaajo darani ku sugan tahay wuxuu markaa doonay gurigiisa inuu soo baaro markaasuu dabeedna markaa waxawen yani yidhi marka intaa yar nebiga aanu samayno hadduu doono nin iyo laba nin ha soo raacaan sidaana marka waxa weeye nebiga aan gaajada kaga biinno haweenaydiisi markuu u sheegay waa la qaadatay tii bay nebiga calayhi salaatu wasalaam u gudbiyeen nebiguna dadkii godka qodayo dhan ayuu markaysaa u yeedhay oo iyadoo la wada gaajaysan yahay dee keligii inuu raaco nebigu calayhi salaatu wasalaam ama isagiiyo laba qof ay raacaan oo dadku sii eegaan dee ma fiicna marka waxa weeye nebigu isagoo dee waxaweeye baryada uu ilaahay baryaayo ku kalsoon ayuu markaa u wada yeedhay ou yidhi marka waxaweeye markaa kale markii hore nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha taago ma odhan ilaahay ow e, markiisa markaa yani cunto noo soo deji ya laakiin markii cunto markaysaa qadar cunto ah markaysaa la keenay inuu intii markaysaa ku tufo oo barakada ku duceeyo ayuu samaynayey ayuu samaynayey halkan waxaa laga qaadanaya asbaabtii in lala yimaado ayaa laga qaadanaya dhibaatada in lagu sabrana waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam quwadiisa waxaa kaloo laga qaadanaya markaa nebigu inuu shaqaynaayo maatay saxaabada qaarkood yaan lain qacadnaa walnabiyu yacmalu ladaaka mina alcamalu lmudallilu haddaanu fadhiisanno iyadoo nebigu shaqaynayo calayhi salaatu wasalaam taasi waa camal na luminayo bay yidhahdeen qucuudkaasi waa camal na luminayo weye nabigu waa shaqaynaya calayhi salaatu wasalaam qudwuu ahaa laqad kaana lakum fii rasuulilah uswatun xasana waxaa kaloo laga qaadanayaa markii waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yeedhay yacni ciidankii oo dhan ay dhammaan soo wada yacni markaa soo wada dareereen may ictiraadin may odhan markayse yaa rasuulalahi dee wax nafle ma hayna maxaad ugu yeedhaysaa dadkan o dhan yacni may odhan waxay garteen marka waxa in dee barake ilaahay iman doonto ayay markaa garteen gabadhiina waa degtay markii yidhi markaa sidii aad tidhi baan yeelay iyaduna marka waxa waa degtay marka waxay ku tusinaysaa siday marka ugu kalsoonaayeen marka ilaahay ay u tala saaranayeen nebigana calayhi salaatu wasalaam yacni marka ay ugu kalsoonaayeen ayaa laga qaadanaya taasna laga qaadanaya waxyaalaha kutusinaysa ka midta nebiguna calayhi salaatu wasalaam hor cuntadii kama cunin wuxuu noqday inuu marka isagu dambeeyo oo cuntadiisii siiyo saxaabada dabeedna markii dambe isaguna cuno haweenaydii marka waxa cuntada soo samaynaysayna waxay noqotay ta ugu dambaysaba wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cunna baaqigana hadiyad marka u bixi waxaa kaloo laga qaadanaya cuntada cid loogu yeedho inayna sadaqa noqonayn waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam sadaqadu uma bannaanayn ina sadaqata laa taxilu limuxamadi walaa liaali muxamed dii marka waxaway casuumad ama wax la mida cid loogu yeedho macnaheedu ma aha inay markaa sadaqa tahay maaha waxay iska noqonaysaa hadiyadoo kaley noqonaysa xadiidka shan boqol iyo lix iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo shan boqol iyo saddex iyo soddon wa can anasin radia allaahu canhu qaala qaala abu talxata liummi sulaym anas waxa uu yidhi qaala abu talxata abu talxa wuxuu ku yidhi liummi sulaym ummu sulaym oo anas hooyadiiya wuxuu ku yidhi abu dalxa waxa uu qabay anas hooyadii buu qabay anas hooyadiina waxaa la odhan jiray ummu sulaym bintu milxaan baa la jiray magaceedana rumaysaa ama rumaysaan ama rumaysaa ayaa la jiray abu dalxana waxaa la jiray zayd bnu sahlin qad samictu abu dalxa waxau ihi waxaan maqlay xaqiiqe waxaan maqlay sawta rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam codkii rasuulka daciifan xaalu daciif yahay oo uu yar yahay baan arkay acrifu fiihi aljuuc waxaan ka garanayaa gaajaan codkaa ka garanayaa kaannahu in la yidhi muxuu daciif la ahaa markaasuu acrifu fiihi aljuuc gaajaan codkaa ka garanayaa baa codka nebigu daciif u noqday inay tahay gaajo daraaddeed fahal cindaki min shay agtaada wax ma ku sugnaadeen fa qaalat waxay tidhi nacam haa fa akhrajat waxay soo saartay aqraasan min shaciir aqraasan yacni kibis bay soo saartay min shaciirin shaciir ah uma akhadat khimaaran dabeedna waxay qaadday khimaaran maro madaxa la saaro oo laha iyada u sugnaatay foodadoo kale iska dheh oo laha iyada u sugnaatay qaatay fa laffat ilkhubza khubuskii bay ku duuduubtay bibacdihi qayb ka mida uma dassatu dabeedna hoos bay u gelisay taxta sawbi marada hoosteeda wa raddatnii waa igu celisay bibacdihi qayb ka mida wa raddatnii bibacdihi waa laysku khilaafay xoogaha tafsiirkeeda bacdu ahlicilmi waxay u fasireen wa raddat juucii bibacdihi anna gaajadaydii waxay ku celisay qayb ka mida oo inbay isiisay tii intan cun oo wa ay raddat juucii anay igu celisay bimacnaa gaajadaydii bay ku celisay ku daafacday bibacdihi in markaa timistii ka mida saa waa loo fasira waxaa kaloo loo fasiray bibacdihi ay bibacdi thawb waradatnii raddatnii waxay kaloo igu soo celisay igu soo laabtay bibacdihi maradii wax ka mida badiba sidaas dambay u fasiraan uma arsalatnii dabeedna waa ii dirtay ilaa rasuulilahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay bay ii dirtay xaggiisa fadahabtu waan tegey bihi khubsigii baan la tegey yacnii kimistii anoo sidoo maradii ku duuduuban tahay ayaan xaggii nebiga calayhi salaatu wasalaam la qabtay oo ula kacay fawadadtu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kimistii wuu sidaa markaa oo mara ku duuduuban weel kuma jirto waa maro nadiifa ayay ah ku duuduubanta fawajadtu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan la kulmay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam jaalisan xaaluu fadhiyo fi lmasjidi masjidka gudihiisa u fadhiyo ayaan la kulmay buuli wa macahu nnaas wuxuu masjidka fadhiyey walxaal macahu nabiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa u ahaaday annaasu dadku ay ahaadeen oo dadku la fadhiyaan fa qumtu calayhi markaasaan isdul taagay fa qaala lii rasuululaahi sala allahu aleyh wasalam markaasuu wuxuu igu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam anas baa odhanaya arsalaka abu alxa abuu alxa ku soo diray min baabi xadfi hamsati listifhaam fa qultu nacam markaasaan ku idhi haa fa qaala wuxu uhi alii acaamin ma cunto daraaddeed buu kuu soo diray an cunto jirta faqultu nacam yani waxba lagama qarin karo nebiga calayhi salaatu wasalaam yani waxa weeye waxa uu weydiiyo waa in toos loogu sheegaa faqaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahay wuxuu uhi quumuu kaca fanalaquu dabeedna waa socdeen yani kacoo deina keena macnuhu dhacayo markaasay nebiga raaceen calayhi salaatu wasalaam fanalaquu waa socdeen waintalaqtu bayna aydiihim anna hortoodii baan socday buuhi xataa ji'tu abaa talxata ilaa an abaa talxa u imi fa akhbartuhu waa uga warramay buuhi fa qaala abuu talxata abuu talxa wuxuu ku yidhi yaa umma sulaym waa haweenaydiisii buu la hadlayaa ummu sulaymey qad jaaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam binnaas rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam dadkiibuu keenay oo la yimi yaa keligii ma aha dadkiibuu la yimi oo keenay walaysa cindanaa maa nudcimuhum agteennana kuma sugnaa waxaynu dadkaas siinnaa aynu quudinnaa ma hayno faqaalat waxay tidhi allahu warasuulu aclam waxay tidhi allaahu allah iyo warasuulu rasuulkiisa aclam uga aqoon badan cid walba ya waxay markiiba garatay in waxaweeye dee barke ilaahay dhici doonto oo dee waxaweeye nebigu maadaama uu tasarufkan isagu sameeyey dee inuu ilaahay yacni markaa waxawe barake u keenayo faindalaqa abu alxata abu alxa ayaa tegey xataa laqiya rasuul allahi sala allahu alayh wasalam ilaa rasuulka ilaahay uu la kulmay oo fa aqbala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam macahu waa soo qaabilay markii dambe rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam abu talxalla jirkiisa ayuu marka waxayn yani uu soo raacay waa la soo qaabilay xataa dakhala ilaa labadoodba soo galeen fa qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi halummii wuxuu la hadlayaa gabadhii wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam halummii keen maa cindaki kii agtaada ku sugnaaday keenee cunto ah yaa umma sulaym ummu sulaymey fa atat bidalika alkhubsi kimistaasay keentay fa amara bihi rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waa amray fa futa waa la marka waxa la jijabiyey oo yani marka waxa marka waxa laisku jijabinaya la jilcinaya la gogoynaya wa casarat calayhi waxay ku tuujisay korkiisa kimistaa korkeeda ummu sulaymin ummu sulaym cukatan waxay ku tuujisay weel yaroo ugu jiray subag marka ugu jiray cukada waxaa lagu shubaa ama subag ama marka malab iidaanka lagu shubtaa ama malab ama subag weel yaroo ugu jiray yani markaa yani iidaan ugu jiray ama markaa malab ama markaa subag cukkatan bay ku tuujisay harag ka samaysnaa fa aadamathu way ku iidaantay kimistii bay korka kaga tuujinaysaa oo kaga shubaysa uma qaala fii rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam dabeedna wuxuu yihi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam maa shaa an yaquula wuxuu doono inuu yidhaahdo ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam uma qaala dabeedna wuxuu yidhi iidan licashara toban u idan inay toban soo galaan toban nin inay soo galaan guryuhu waa yaryaryihiin lagu jiraayo dee dadkaa badani mar inay soo wada galaan ma qaadi karo qolal yaryar baa lagu jiraa ya guryo waaweyn oo dee markaa fadhiyo waaweyn leh meesha ma yaalliin ya wuxuu yidhi iidan licashara toban nin u idan inay soo galaan fa adina lahum waa u idmay amarka nebiga bixinaya calayhi salaatu wasalaam yani iidan lcashara cidda laakiin u idmaysaa ficlan waa abu alxa waa saaxibuulbeyt ninkii guriga lahaa wey faadina lahum waa u idmay faakaluu way cuneen xataa shabicuu ilaa ay dhergeen uma kharajuu deedna waa baxeen uma qaala deedna nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam iidan licashara toban kale u idan faadina lahum abu alxa waa u idmay faakaluu waa cuneen xataa shabicuu ilaa ay dhergeen uma kharajuu deedna waa toban kale u idan faadina lahum waa u idmay xataa akala alqawmu kulluhum wa shabicuu ilaa qowmku dhammaantood ay cuneen wa shabicuu ayna dhergeen kulligood waalqawmu sabcuuna rajulan aw amaanuuna ragguna waxay ahaayeen toddobaatan nin ama siddeetan nin bay ahaayeen muttafaqun calayhi wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd fama zaala yadkhulu cashara wa yakhruju cashara kamay bixina way ahaayeen yadkhulu casharatun toban inay soo galaan wa casharatun tobanna ay baxaan xataa lam yabqa minhum axadun ilaa dakhal ilaa aan markaysagaa midh ka hadhin oo ka baaqi noqon ilaa dakhala inuu soo galay mooyaane oo fa akala dabeedna uu cunay xataa shabica ilaa uu ka dhergay suma haya'ahaa dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diyaariyey fa idaa hiya mihluha waaba iyadii oo intii in la ega intii markii hore ay ahayd intaan waxba laga cunin in la eg waaba iyadoo iska ah fa idaa hiya miluha waaba yadii oo intii oo kale ah xiina akaluu minha goortii ay ka cuneen bimacnaa goortii ay wax ka cunayeen yani ee hore siday ahayd yani waxa weeye intii in leeg baaba iska laegtayba marka dambe wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd fa akaluu way cuneen casharata casharatan toban toban bay u cuneen xataa facala dalika biamaaniina rajulan ilaa uu sidaa ku sameeyey siddeetan nin suma akala anabiyu sala allahu aleyh wasalam bacda dalik intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam buu cunay markay siddeetankii fuleen ayuu nebigu cunay calayhi salaatu wasalaam wa ahlulbeyti ahlulbeytkuna ay cuneen wa tarakuu waxay ka tageen su'ran in cuntaa bay ka tageenoo hambaa ah. wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugneen uma afdaluu uma afdaluu deed way u baaqi yeeleen ama way u marka reebeen maa balaguu waxay gaadhsiiyeen jiraanahum deriskooda marka ay gaadhsiiyeen wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd can anasin isagoo anas ka soo warinaaya iyadoo anas laga soo warinaayo qaala wuxu uhi ji'tu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam waxaan umi rasuulkii ilaahi sala allahu aley wasalam yowman maalin maalmaha ka midaan umi yowman maalin baan u imi fawajadtuhu jaalisan waxaan la kulmay nebiga calayhi salaatu wasalaam jaalisan xaaluu fadhiyo maca asxaabihi asxaabtiisa la jirkooda uu la fadhiyo waqad casaba batnahu wuxuu saxaabadiisa la fadhiyey walxaal qad casaba uu xidhay batnahu calooshiisa bicisaabatin yacnii maro lagu xidho oo kale uu ku xidhay faqultu waxaan ku idhi libacdi asxaabih asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam cid ka midaan waxaan ku idhi ciddii la joogtay nebiga calayhi salaatu wasalaam cid ka midaan ku idhi lima casaba anas waa yaryaho dee waa inan yar moogta markaa dee isagu waa weydiinaya marka raggii ka waaweynaaba weydiinaya fa waxaan ku idhi buu idhi libacdi asxaabi yacni saxaabadii nabiga la joogtay ciddii nabiga la joogtay cid ka midaan weydiiyey lima casaba muxuu u xidhay rasuul llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay batnahu calooshiisa muxuu u xidhay fa qaaluu waxay yidhaahdeen min aljuuc gaajo daraaddeed buu u xidhay fa dahabtu ilaa abi talxa waxaan u tegey buu yidhi abi talxaan u tegey buu yidhi wa huwa zawju ummi sulaymin binti milxaan waana markaa ummu sulaym binti milxaan ninkeedii weeyi faqultu waxaan ku idhi yaa abataah aabbow dee aabbe xaqiiqiya uma ahayna ixtiraaman buu u leeyihi waxaa laga qaadanayaa dee cid markaan aabbe xaqiiqiya ku ahayn in ixtiraam loo odhan karo ayaa laga qaadanaya abu talxa anas hooyadii buu qabaa marka aabbadhaba uma aha hadda laakiin muxuu kula khitaabay ixtiraam u ixtiraamayu kula khitaabay yaa abataah aabbow qad ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan arkay buuhi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam casaba batnahu xaaluu xidhay calooshiisa bicisaabatin mare ku xidhay wax lagu xidho uu ku xidhay fasa'altu bacda asxaabih waxaan weydiiyey yacni ciddii nabiga calayhi salaatu wasalaam la joogtay ayaan su'aalay oo muxuu xidhay fa qaaluu waxay yidhaahdeen min aljuuc gaajo daraaddeed buu u xidhay fa dakhala abuu talxata calaa ummii fa dakhala waa galay buu buuhi abuu alxa abuu alxa ayaa galay u galay calaa ummii hooyaday buu u galay waa ummu suleyme fa qaala wuxuu yidhi hal min shayin wax ma haysaa wax la cuno ma haysaa qaalat waxay tihi nacam haa cindii kisarun min khubsin wa tamaraat agteeda waxaa ku sugan kisarun yacni go'o yani go'go'o baa ku sugan min khubsin kimis ah yacni xabado markaa kimisa go'go'ood baa ku sugan ya yani dacallo markaa kimisaan hayaa oo mutacadida yacni wa tamaraatun iyo markaa in yaroo timira fain jaa'ana hadduu inoo yimaado rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxdahu isagoo keligii hadduu inoo yimaado xaalu keligii yahay ashbacnaahu waa dherginaynaa rasuulkoo qulay hadduu inoo yimaado waa dherginaynaa wain jaaa aakharu macahu hadduu nin kale soo raacana qalla canhum waa ka yaraanaya taka warran yani raashinkaynu hayno nebiga waa dhergin karaa keliga hadduu yahay laakiin haddii nin kale soo raaco haddamaha dad badan nin kale hadduu soo raaco waa ka yaraanaysa dheragi ma jirayo laakiin dee wax markaa yaroo ay cunaan waa jiraya wadakara tamaam alxadiis xadiiska dhammaystirankiisuu sheegay calaa kulli xaal axaadiistan waxaa laga qaadanayaa mucjizaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo waxyaalaha dalaa'ilu nubuwati ayay ka mid tahay barakada yacni cuntadii loo barakaynayo oo dadka faraha badanla cunayaan wax yar yaday ahayd taasna barakada ducada nebiga sala allahu aleyh wasalam ay tahay oo ilaahay u barakeeyey marka waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati waayo wax yar oo dheri yar eh, lagu kariyey oo markaysaa waxar yar iyo waxa weeye markaa eh, in yar oo kimis ah inay markaa kunnin markaa ay cunaan oo ka dhergaan de waxa weye waa shay mucjizaa wey qisooyinkan dambe laftoodu waa saasoo kale abu talxa ku saabsan yacani waxa weeye waxay hayaan eh, waxay tilmaamayaan nebiguna inay dherginayso ayay gabadhii tilmaamtay yaani nebigu hadduu keligii inoo yimaado waa dhergin karaa hadduu nin kale soo raaco laakiin waa ka yaraanaysa haddana maca daalik waa maxay siddeetan nin baa markaysa markaa cunay oo ka dhergay markaasaa baaqi ka soo hadhay markaasaa baaqi ka soo hadhay marka waxay ku tusinaysaa cala kulli xaal mucjizaadka nebiga sala allahu alay wasalam waxay kaloo ku tusinaysaa eh, sida markaa waxa gaajada ay ugu sabrayeen iyagoo caynkaasi cibaadaysanayeen oo dadaalayeen oo jihaadayeen oo godkii qodayeen oo ku sabrayeen oo aynay tawaawacaynin ya oo ay faraxsanaayeen dadka qaarkood iyagoo markaysa marka waxa oo ladan ayaa haddana markaysaga midka yani hanti badan isagoo eegaya ayuu leeyahy hadda waxba ma haya anigu ya maxaan hayaa waa taase waa faramarnahay wuxuu is taajir hebel xoolu haysto kale maxaad u haysan weydi markaasuu naftiisii hiifaya u leey maxaan ka noolaha maxaan kan caynkan ka ah yani waxa weeye tan noocaas ah inaanay munaasib ahayn oo waxa weeye dhibaatadii lagu sabro sawaabkii ajarka la niyeysto la ogaado daartan adduunyo inaynay daartii rasmigaad ahayn wakhti yar la joogaayo yacnii guriga aakhiro sidii loo dhisan lahaa lagu dadaalo taas yada ah in lagu dadaalo marba dhibaatada sida loo kala badsadana oo loo kala dhib badan yahayna haddii lagu sabro waa loo kala sawaab iyo ajar badanaya ixtisaab iyo yacni sabir haddii lala yimaado sida loo kala dhib badan yahay baa loo kala ajar badanaya marka sida yacni markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa loogu dooray dhibaatadaas waxay tahay waa si hawaabkooda iyo ajarkoodu u fara bato taasaa looga jeedaa ya almixnatu qad tasiru minxa yacnii imtixaanka iyo dhibaatadu waxay noqotaa deeq ilaahay bay noqotaa deeq ilaahay bay noqotaa marka minax la siiyey bay ahayd yacni taas ayay ahayd marka waxa weeye yacni in markaa adduunyadii aan laysku shidayn ayaa laga qaadanaya yani markaa taas ayaa laga qaadanayaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk